بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الفعل المسند إلى واو الجمع فعلka loo tiiriyey waaw ljamaacaha wayجري فيihi ficilkaas waaw ljamaacaha loo tiiriyey maa yaatii waxa soo socda ayaa ku dhaca waxa soo socda ayaa ku dureersana dhexdiisa aلصaxiix waxaan u kala qaadaynaa marka صaxiix iyo muctal muctalka meeshaan la fiirinaana waa kee muctalulaamka ilan muctalucaynka iyo muctalulfaaga saxiixi unbay la mid yihiin tuxdafu waa la jaraa nuunu rafci litawaali lamhaal ayaa loo jaraa amhaashii oo israacday amhaashuna waa saddexdii nuun oo israacday saddexda nuun oo mid ay tahay annuun athaqiila oo laba nuun ka kooban iyo nuunu rafcigii saddex nuunaa marka israacday culaysaa ku jira tuxdafu waawu damiiri waawu damiirka liltiqaa'i saakinayn iltiqaa'u saakinayn darteedaa loo jaraa meeqa shaeyaa la jaray laba shay nuunu rafcigiina waa la jaray waawdii faacilka ahaydna waa la jaray iltiqaa'u saakinayn darteed iltiqaa'u saakinaynka yuu ka dhacay waawdan faacilka ah iyo nuunu haqiilada oo laba nuun ka kooban middeeda hore ilan way reeban tahay tusaale ahaan yadhabuuna saasuu ahaa waa ficil mudaaric oo marfuuc ah litajarudihi can inaasib waljaasimu calaamatu rafcihi hubuutu nuun waawdaasna waa faacil nuunu tawkiid marka lala xariiriyo yadhabuunan yadhabuunanna saasay noqonee saddex nuun baa ficilka akhirkiisa taalla nuunu tawkiidkani mubaashira miya mubaashira ma aha ayada iyo ficilka yadhabu ah aakhirkiisa ayaa u dhexeeya nuunta nuunu rafciga marka laga tago waa udii faacilka ahayd marka mubaashir maa saas daraaddeed ficilkaani waa mucrab yadhabuunana markaan dhahno saddex nuunaa israacday culaysa ku jira nuunta hore nuun rafcigaa iska tuur maxaa soo haraa yadhabuunna waawdana waa reeban tahay faacilka ah nuuntan haqiilada ahna laba nuunay ka kooban tahay midda hore waa reeban tahay iltiqaa saakinayn baa dhacay iltiqaau saakinaynkan fii xaddihi miyuusan ahayn calaa xaddihi miyuusan joogin waa joogaa iltiqaa'u saakinaynka calaa xaddihi haddii uu joogo waa iska dhaafi kartaa haddaad doontana midka hore waa jari kartaa waa jaa-is inaan iska dhaafo mawaajib ay igu tahay mawaajib ma aha inaysan waajib ugu ahaynna halkaana ka fahmaya asagoo fii xaddihi ama calaa xaddihi asagoo jooga ayaa haddana waawdii la jaray markaasa waxaa la yidhi yadhabunna shalayna waxaan soo marnay iltiqaa'u saakinayn calaa xaddihi isagoo jooga inkan hore la yska dhaafay aliflutnaynkan kusoo marnay yadribaanni iltiqaa saakinaynka calaa xaddihi ayuu ahaa aliftiina lama jarin saas daraaddeed iltiqaa'u saakinaynka calaa xaddihi marka uu joogo calaa xaddihi waxaan ula jeednaa markuu mukhtafarka yahay oo la ogol yahay marka uu joogo haddaad doontana kan hore waa jari kartaa sida yadhabuna oo kale haddaad doontana waa iska dhaafi kartaa sida yadribaanni oo kale laakiin hadduusan calaa xaddihi uusan joogin in laga takhalusaa waa waajib yadhabunna ayuu noqday ficilkaas mudaaric haddaba waa mucrab maxaa lagu icraabaa nuunta loo jaray litawaali اlamhaal nuunu tawkiidkanna mubaashira ma aha saas daraaddeed ficilkii mabni ma noqon wayabqa alicraabu icraabkii calaa xaalihi xaalkiisuu ku baaqi ahaana wuxuu ula jeedaa ficilka mabni noqon maayee nuunu towkiidka inta aysan la xariirsan sida uu mucrab u ahaa ayaa hadda markay la xariirsatana mucrab u yahay liannaha laysat bimubaashira wa kaana nuuna towkiidi waxayba u egtahay nuunu towkiidka lam tadkul inaysan gelin cala alficli ficilka almuctalu bilwaawi yaqzuu isagoo sidaas ah oo waawdu ay u dambaydo kelimaha ah ayaa waxaa lala xiriiriyey waawu ljamaaca markaasuu wuxuu noqday yaqzuuna meeqa waaw a ficilka akhirkiisa ku kulantay laba waaw oo midda hore ay tahay laamulkelimihii midda dambena ay tahay faacilkii xudifat waa la jaray waawulficli waawulficligii liltiqaa'i saakinayn iltiqaau saakinayn darteeda loo jaray iltiqaau saakinaynkiiuu ka dhex dhacay labada waaw oo midda horena laamulkelimaha ay tahay midda dambena ay tahay faacilkii midda hore maxaa loo jaray qaacidada waxay leedahay labada xaraf oo iltiqaau saakinaynka uu ka dhaca kan hore hadduu xarfu maddin yahay waa in isaga la jaro ood horena waa xarfu maddin ilaan way reeban tahay domana way ka horeydaa maxaa kuu soo haray markaas waawdii laamulkelimahayd markaan jarnay yaqzuuna saasaa kuu soo hartay calaa wasni yafcuuna laamulkelimihi waa kaa maqan tahay yaqzuuna marka ay noqoto nuunu tawkiidkii la xidhiidhi yaqzuunanna saddex nuun baa ku kulantay ficilka aakhirkiisa nuunta hore oo nuunu rafciga iska tuur nuunu rafcigii marka aan tuurno iltiqaau saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacaa waawdii waawdaana ma taqaanaa waa faacilkii iyo nuunu tawkiidka faqiilada ah waawda waa la yska jaraa markaas maxaa kuu soo haraa yaqzunna calaa wasni yafcunna meeqa shay aan jarnay ma xusuusataa laamulkelimihi ayaan markii hore jarnay kadibna waxaan jarnay nuunu rafcigii markii saddexaadna waxaan jarnay waawdii faacilka ahayd yaqzunna aa kuu soo hartay xudifat waawu damiiri waawu damiirkii waa la jaray liltiqaa'i saakinayn baa loo jaray wa xudifat nuunu rafci nuunu rafcigiina waa la jaray litawaali اlamhaal ayaa loo jaray tawaali amhaal darteed laakiin labadooda ayaa horeeya ma nuunta jarideeda horeyda mase wawda jarideeda nuunta jarideeda horeyda markii nuunta la jaray kadib ayaa waawdan oo damiirka ah iyo nuunta haqiilada iltiqaaw saakinayn uu ka dhacay mafhuum soo ma almuctallu bilyaa'i midka ya-da ku jiran almuctallu bilyaa'i wuxuu la jeedaa muctallu laami bilyaa almuctallu bilwaawdi hadda aan soo maraynan wuxuu la jeeday muctallu laami bilwaaw yaqdii saasuu ahaa markiisii hore waa muctallu laami bilyaa maxaa u dambeeya ya ya-da u dambeydana waa laamulkelimihii ayadoo sidaas waaw-uljamaacihii la xidhiidhi iltiqaau saakinayn soo dhici maayo ya-daas laamulkelimaha iska jar ilaan yadaa xarfu madin ahe waa ya saakina oo kasre ay ka horeydo xarakada marka daadka saaran oo kasraha ah iyo waawdan faacilka ah ma isqaba karaan labadooda isma qabo karaan see la yeelaa waa in laba uun mid la sameeyo in kasradan dambe loo bedelo si waawda ay u badbaado in kasrada la baaqi yeelo waawdan saakinada ahna ya loo bedelo middaan dambe marka waa suuragal ma aha ilaan waawdii faacilka ahayd ayaa ya isu bedelay markaasa yaqdiina noqone waxaa laga rabana meesha waa inuu waaul-jamaaco yaalo waaul marka lama taabo karee kasrada dambe u rog muxuu noqonaa markaas yaqduuna saasuu noqona waddadaas waa kuu furan tahay waxaa kaloo kuu furan ficilkan inaad asalkiisii hore u celido yaqdii markiisii hore yaqdiyu soo ma ahayn sida yadribu oo kale yaqdiyu isagoo ah oo daadkaani u kasrisan yahay damana ay ka dambeyd waa uljamaaca la xiriiri yaqdiyuuna saasuu noqonaa fastudkilat idamatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasra damo xarfu cillo saaran oo ya saaran oo kasra ay ka horeydo culaysa ku jira kasrada tuur kasrada xaggay saaran tahay daadka ka tuur dammadii ya-da saarneed marka daadka usoo naqli kadib iltiqaa saakiniina wuxuu ka dhex dhacaa ya-dii iyo waawdii ya-daa layska tuuraa markaas oo laamulkelimaha maxaa kuu soo haraa yaqduuna calaa wasni yafcuuna cudifat ilyaa-u ya-dii baa la jaray liltiqaa'i saakinayn iltiqaau saakinayn darteed iltiqaau saakinaynkan wuxuu ka dhacay ayada iyo waaw damiirka kadibna yaqduuna bay noqotay ayadoo sidaas ah ayaa waxaa lala xiriirinaa nuunu tawkiidkii haqiilada ahayd yaqduunanna tawalil amhaal baa dhaca nuunta hore iska tuur nuunta hore marka la tuuro haddana iltiqaau saakinayn kalaa dhaca waawda tuur haddana maxay noqonaya markaas yaqdunna xudifat nuunu rafci baa la jaray litawaali amhaal uma xudifat ilwaaw kadibna waawdii baa la jaray liiltiqaa'i saakinayn almuctalu bilif midka alifta ku jiran muctalu laami bilalif buu ka wadaa yasacaa ayuu markiisii hore ahaa maxaa u dambeeya alif asagoo sidaasa waawuljamaaca xagga dambe ka raace iltiqaa'u saakinayn baa dhacaa aliftan laamul laamulkelimaha waa iska tuura ilen waa xarfu madin waa alif saakinaa qablaha fatxa maxaa ku saaraa markaas yascawna calaa wasni yafcawna isagoo sidaas ah nuuntii taqiilada ahayd la xidhiidi yascawnanna tawaali lamtaal baa dhacay nuunta hore iska tuur nuunta hore marka la tuuro iltiqaau saakinayn ma jiraa mise ma jiro waa jiraa iltiqaa saakinaynka yuu ka dhexeeyaa waawda iyo nuunta waawdan haddii aan jarno wax tusiya ama xaraka tusida oo dama ah ma ka horeydaa maxaa ka horreeya fatxo laakiin kuwii hore aan jaraynay waawdii damiirkeed markaan jaraynay xarako u mujaanisiha ah ka horreyday oo damaa ka horreyday dammadaasna waxay ahayd daalatan cala alwaawi almaxduufa waaw inay meesha ka xadfan tahay ayay ku tusi jirtay haddii maanta waawdan aan jarno oo fadxada ay ka horreydo inay meesha ka maqan tahay waxna tusiya ay meesha ma yaallaan saas daraaddeed waawdan la jari maayo maxaa la sameeyaa waa la xarakaynaa si iltiqaa saakinaynka looga takhaluso damaa lagu xarakayna maxay noqone yascawunna saasay noqone yascawnana bay noqotay yascawunna xudifat nuunu rafci litawaali amhaal waxurikat ilwaaw wawdii baa la jaray bidami waxurikat ilwaaw wawdii la xarakeeye dheh waxurikat ilwaaw wawdii waa la xarakeeyey bidami ayaa lagu xarakeeyey alficlu lmusnadu ficilka loo tiri ilaa yaai lmuhanahati lmukhaaaba wa mihaalu wuxuu yahay tansuriina isagoo sidaas ah tansuriinanna ka dhig kadibna tansurinna ayaad ka dhigee hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay nuuntii ayaa la jaray litawaali lamhaal kadibna iltiqaau saakinayn baa dhacay ya-da iyo nuunta haqiilada ya-dii waa la jaray ya-da la jarayna waa faacilkii la soco maxaa dhacay xarako mujaanisahoo tusinaysa ka horeyda oo kasro ah markaa waxaa kuu soo haray tansurinna naxwaha waxaan ku soo marnay faacilku inuu cumdo yahay xadafkiisana aan la ogolayn haddana waa la jaray miyaysan iskhilaafayn saasay u muuqataa laakiin mustafnayaadaa jira meelo laga soo istinoodaa jira meelo laga soo istinoona tanaa ka mid ah alaslu fi lfaacili waa inaan la jarin laakiin meelo waxaa jira faacilka la jaraa meelaha la jaraana tanaa ka mid ah xudifat nuunu rafci waa la jaray litawaali amhaal waxudifat ilyaa-u yaadii faacilkeeda liltiqaa'i saakinayn ayaa loo jaray tarmi kaasi wuxuu ahaa isagoo saalim ah isagoo muctalu laami bilya ah waa kana tarmi kadibna wuxuu noqday tarmiina saasuu noqday see ku noqday ficilkan aakhirkiisa yaa taalla oo laamulkelime ah yaadaasna way reebantah oo qablahaa kasra yaau lmu'anahati almukhaataba la xariiri iyaduna waa saakina nuunta u dambaydana waa nuuntii ficilku ku rafcisnaay yaau lmu'anahati almukhaataba oo saakina ah iyo ya-dii laamulkelimaha id iltiqaa saakinayn baa ka dhacdhacay laamulkelimihii waa la jaray kadibna tarmiina baa kuu soo hartay isagoo sidaasa tarmiinanna ka dhig tawalli amhaal baa jira nuunta tuur nuunta marka la tuuro haddana iltiqaa saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacaa yaau lmu'anasati almukhaaaba iyo nuuntii haqiilada ahayd yaau lmu'anasati almukhaadaba haddii aan jarno xarako ku tusida inay maxduufo tahay meesha ma taallaa oo kasra ah waa ka horeyda xaggay saaran tahay miimta tarminna ay noqonaya markaas tarmiina bay noqotay kadibna tarmiinanna kadibna tarminna ay noqotay xudifat yaa lmuanasati lmukhaaab waa la jaray waxudifat nuunu rafci waa la jaray litawaali lamhaal ayaa loo jaray xudifat waa la jaray dha yaa lficli yaa lficligii baa la jaray wa xudifat yaa lmuanasati lmukhaaab waa la jaray waxudifat nuunu rafci litawaali lamhaal saddex shay baa marka la jaray tascaa ayuu ahaa yaa lmuanasati lmukhaaab ayaa la xariirsatay aliftii waa la jaray alifta marka la jaray tascayna ayuu noqday kadibna nuunu tawkiid baa lala xariiriyey tascaynanna tawal amhaal baa loo jaray kadib iltiqaaw saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacay maxay ya ma mise alif aya aanaysanaa iltiqaaw baa marka wuxuu ka dhex dhacay ya'dii iyo nuuntii haqiilada ahayd ya-dan haddii aan jarno xarako u mujaanisa oo ka horeysa ma jirta oo tusine maxaa ka horeeya fatxa ka horeyda san yeelnaa waa inaan ya-da xarakayno maxaan ku xarakaynaynaa kasro maxaan leenahay tascayinna gabadhahay waa dadaale xudifat ilalifu aliftii waa la jaray min alficli kadibna tascayna bay noqotay tascaynanna ay haddana noqotay tascayna habatat yaa lmuanasati lmukhaataba waa sugnaatay yani lama jarin iltiqaab darteed looma jarin wa xurikat waa la xarakeeyey bilkasri ayaa la xarakeeyey lianlaa yajtamica saakinaani si laba reebanaysan u kulmin oo ah yaa lmuanasati lmukhaaabadaas iyo nuunta haqiilada ah alficlu lmusnadu ficilka loo tiri ilaa nuuni niswati mihaalu wuxuu yahay yaktubna asagoo sidaas marka la rabo in lala xariiriyo nuunu tawkiid waa in nuunu niswaha ka bacdigeed alif la geliyo aliftaas marka waxay u dhaxayne nuunu niswihii iyo nuunu tawkiidkii maxay noqonaya markaas yaktubnaanni ya yaktubnaani saasay noqonaya marka awal baa kor dhigneed maxaa dhacay nuun nisbada sooma sheegaysid he nuun tawkiidka waa la kasrinaa sababta loo kasrinaa ma taqaanaan waa ciladii aan ku soo marnay yadribaani iyo idribaani ciladii aan ku soo marnay waayo marka wuxuu kuu soo baxaa yadribnaani yaktubnaani ayuu kuu soo baxaa zidnaa alifan alif baan ziyaadinay faariqatan aliftaasoo kala saaree kala dhexgelaya bayna nuuni linaahi wa nuuni tawkiidi iyo nuuni tawkiid wa xaraknaa waan xarakaynay nuuna tawkiid athaqiila bilkasri cinda ijtimaaci saakinayn laba saakin markay kulmeen laakiin iltiqaa saakinaynkii ma zuulay ma zuulin sidii weli u joogaa waxaraknaa waan xarakaynay nuuna tawkiid athaqiila bilkasri cinda ijtimaaci saakinayn laba saakin markay kulmeen ka bacdi nuunu tawkiid alkhafiifa wa axkaamuhaa nuunu tawkiidka iyo axkaamteeda khafiifada ah maca alif litnayni wa nuuni niswa alif litnayn iyo nuunu niswa ma raacdaa mase maya maca alif litnayni alif litnayn markay la jirto fi lmasalati masaladan dhexdeeda qowlaani laba qowl baa ku jira alif litnayn ma raaci kartaa mase maya dahaba alkhaliilu khaliil ibnu axmed iyo wasiiba weyhi waxay ku tageen ilaa cadami jawaazi dukhuuli nuuni alkhafiifati nuunta khafiifada ah gelitaankeeda gelitaankaas inuusan bannaanayn ayay ku tageen calaa ficlin ay gasho ficilkaasoo ittasala bihi uu la xariirsaday alifulitnayni alifulitnayn uu la xariirsaday iyo wa nuunu niswati nuun niswa uu la xariirsaday khaliil ibni axmed iyo siiba weyhi oo ardaygiisa ah waxay leeyihiin nuunta khafiifada ah alifka bacdigeed ma dhici karto beydkii ibnu maaligna shalay waa tii aan soo marnay walam taqac khafiifatun bacda alalif laakin shadiidatun wa kasruhaa ulif oo alifulisnaynkaas xaggee ka imaana waxaa ula jeeda alifta xaggee ka imaane hadde haddii ficilku u yahay ficil alifulisnayn ay la xiriirsatay alifta waa waadix markaas waa caddahay nuun niswo markuu yahana nuun niswo hadda waxaan dhahnay nuunu tawkiid marka la raacina nuun niswa kabacdiisa waa in alif la dhigo markaas kadib waa nuunu tawkiidku imaana waxay leeyihin haddaba aliftaas bacda nuuni niswa dhace ka bacdi nuun khafiifaa ma dhici karto aliful itnayn ka bacdigeedna nuun khafiifaa ma dhici karto see la yeelaa nuun mushadadaa keliyaa la isticmaali karaa oo sababta ay u diidayaan maxay tahay waxay leeyihiin horta nuunta khafiifada ah inay nuun reeban tahay madoodaa ka taagan annuunu alkhafiifa inay reeban tahay wax dooda maa ku jirta maya alifta ka horraydana inay reeban tahay wax dooda maa ku jira maya iltiqaa'u saakinayn soo dhici maayo iltiqaa'u a dhacaa calaa xaddihi ma joogaa ma joogo saas daraaddeed waxay leeyihin ma bannaana sababta waxaa ka laasimee iltiqaa'u saakinayn fii gayri xaddihi in la yska dhaafo wa hada laa yajuus saas daraaddeedna ma bannaana laakiin dahaba yuunus yuunus baa wuxuu ku teg wuxuu ku tegey iyo wa jamaacatun koox oo min annaxwiyiina naxwiyiinta ka mida baa waxay ku tageen waana sheekhii siibawey yuunus laftigiisu la soco shuyuukhda siibaweye khaliil iyo yuunus iyaa ka mid ah yunus ibn xabiib dahaba yunus wuxuu ku tegay wajamaacatu min annaxwiyiina waalkuufiyiin ilaa jawaazi dukuuli nuuni alkhafiifati nuun khafiifa inay geli karto calayhimaa labadaas aliful ihnaynka iyo nuunu niswaha waa bannaantay leeyiin nuun khafiifa in la geliyo see marka loo gelina qolo waxay leeyihiin ayadoo nuuntu saakina ay tahay ayaan gelinaynaa idribaan aan leenahay yadribnaan aan leenahay iltiqaau saakineen fii kayri xaddihiis oo ka laasimi waa ka laasima laakiin waxay leeyihin waa la isticmaali karaa qolada tidhi waa bannaan tahay ayaa laba u kala jabtay qolo waxay dhaheen nuuntan ayadoo saakina ah nuuntan khafiifada ayadoo saakina ah ayaan bacdal alif dhigaynaa kadibna waxay noqonee idribaan yadribnaan saasay noqonee yuunus iyo rag lamida waxay yidhaahdeen maya ma aqbali karno nuunu tawkiidkan khafiifada ah waa xarakaynaynaa si aan uga baxno iltiqaa'u saakinayn fii kayri xaddihi inaan iska dhaafno see la yeelaa idribaani aan leenahay yadribnaani aan leenahay mana shidnayaa waa xarakaysan tahay maxay ku xarakaysan tahay kasro iltiqaa saakinayn waa meeshii ka xasilay maya kama xasilin qoladaasna su-aalaa ku soo aroortay iltiqaa saakinayn waa ka cararteen laakiin nuunu tawkiidkii khafiifada ahayd waxaa la yidhi daaqaddaa ka saarteen nuunu tawkiid khafiifa oo muxaraka xagay ku aragteen ilaan nuunu tawkiidkii khafiifada inay saakina ahaataa la rabay markaa xarakeedeenna inay nuunu tawkiid tahay waa ka baxday qoladaasna su-aashaasa kusoo aroortay dahaba yuunus wa jamaacatu min annaxwiyiin walkuufiyiin ilaa jawaazi dukuuli nuuni اlkhafiifa calayhimaa yadribaani ay leeyihiin yadrib yadribaani markeed hor yadribaani ay ahayd kadibna yadribaanin ay noqotay uu leeyahay nuuntii ayaa la jaray oo maxaa loo jaray laba nuun ayaa meesha taalla tawaalid amhaal meesha ma yaallaane maxaa loo jaray waxay leeyihiin bacdamaa haqiilada laga jaray khafiifaduna waa taabica lahaa ayadana saas daraaddeeda loo jaray iltiqaa saakinayn soo dhici maayo yuu ka dhexdhaca alifta iyo nuunta khafiifada ah waa xarakaynaya marka waxay leeyiin yadribaani saqadat nuunu rafci nuunu rafcigii waa waa dhacay marka mushadadada ay tahay litawali amhaali u dhaceyday hadda laakiin waa ta waxay tabac u tahay xadafka haqiilada laga jaray waxurikat nuunu towkiid waa la xarakeeyey alkhafiifa bilkasri yadribna yadribnan ay noqonee kadibna yadribnaani lam yucdaf shayin waxba lama jaro inamaa ziidat waxaa la siiya alifun faariqa alif faariqa wa xurikat nuunu lkhafiifa nuuntii khafiifadaeed bilkasri ayaa lagu xarakeeyey tuqlabu waa la jaro annuunu lkhafiifatu tuqlabu waa la bedelaa dheh tuqlabu waa la rogaa annuunu lkhafiifatu fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa alifan alif baa loo rogaa waa goorma cinda alwaqfi marka lagu istaagaa waa in saas loo qeydo nuunta khafiifada ah marka lagu istaago waa saddex qaybood inay bacda fatxatin dhacdo iyo bacda kasratin inay dhacdo iyo bacda dammatin inay dhacdo bacda fatxatin haddii ay dhacdo markaasa alif loo rogaa idriban waxaa leedahay idriban idriban waxaa ula jeeda idribaa baa leedahay nuuntii khafiifada alifa u bedel idribaa saasay kuu noqonay haddii kasra ay ka horeydana ya-aa loo rogaa mar kasta waxay ku xihan tahay xarakada nuunta ka horeyda xaraf u mujaanisa u bedela idribin soo ma ahayn idribi aa leedahay idribun hadday ahaydna idribu aa leeyahay xarakada nuunta ka horeyda hadday kasro tahay nuunta ya u rog haddii damo ay tahay waa u rog haddii fatxa ay tahana alif a roge iqra'an soo ma ahayn iqra'aa saasay noqonee yajuusu waxaa bannaan xadfu nuuni alkhafiifa nuunta khafiifada ah fi shiciri shicirka dhexdiisa in lagu jaro waa bannaan taha leeyahay yajuusu waxaa bannaan xadfu nuuni alkhafiifa nuunta khafiifada ah fi shicri in lagu jaro qaala shaacir ninka shaacirkaa wuxuu yidhi laa tuhiina alfaqiira callaka an tarkaca yowman waddahru qad rafacah laa tuhiina ha dullaysanin alfaqiira ninka faqiirka ah callaka waxaa dhici karta an tarkaca inaad hoos u dhacdo inaad foorarsataa dhici karta yowman oo min adahri ka mid ah in xoolaha dhan ay kaa baaba dhici kartaa walxaadna walxaal aad adiga hoos u dhacdo addahru zamankii qad rafaca ay rafaca alfaqiir faqiirkii uu kor u qaaday ayadoo ninkii faqiirkaa zamanku kor u qaaday adiga waxaa dhici karta ina hoos u dhacdo haddii zaman wax uma qaadee laakiin kor u qaaditaankaas dhexdiisa kor u qaaditaankaas zamanka dhexdiisa uma dhaco saas daraaddeed uu zamanka ugu tiiriyey laakiin dahrigu ad wax ma rafciyo waxnama qafdiyo allaahu araafic alkhaafid xaggee laga rabaa laa tuhiinan bay markeedii hore ay ahayd laba nuun oo midda horena ay tahay laamulkelimihii midda dambena nuuntii khafiifada ay ahayd saakin baa kadibkeed dhacay alfaqiira aliftaas alifulwasliga ah ama hamsadaas hamsatulwasliga waa iska dhece markay dhacdana laamtii alfaqiir oo saakina ah labadooda soo kulmi maayaan iltiqaw saakinayn darteed baa loo jaray iqaasa waxay noqotay laa tuhiina alfaqiira wuxuu leeyahay waa daruuratu shicrin laakiin daruuratu shicri ma aha ee qaacidadu waxay tahay nuunu towkiidka khafiifada ah haddii saakin uu ka dambeeyo waa in la jaro qaacidadaa sida ahba nuunu towkiid khafiifo ah idaa waqaca bacdahaa saakin waa in la jaro tusaale ahaan idriban ayaa waxaa kadib dhacay alrajul maxaa leeyahay maxaa la samaynaa idriba arajula waa in la dhaho waa in ayada la jaro qaacidadaa sida ahba lakiin isaga wuxuu ka dhigay inay shicir tahay daruuratu shicrin daruuratu shicrinna ma aha araada wuxuu la jeeday laa tuhiinan buu la jeeday nuuntii khafiifada ahayd ayaa la iska jaray ilaan alfaqiir laamteedoo saakina ayaa kadib kadibkeed dhacday wa minhu waxaa ka mid ah alqira'atu qiraa'adii alam nashraxa laka sadraka walasru wuxuu ahaa nashraxan oo xa'du ay fadxisan tahay alam nashraxa asalkeedii wuxuu ahaa uu leeyahy nashraxan ayuu ahaa haddaba nuunu tawkiidka khafiifada ah jaritaankeeda meeqo meeloodan hadda ku sheegnay ya meeqo meeloodan hadda ku sheegnay laba meel cinda alwaqfi marka lagu istaagaa weliba dacaadi looma jarina markaas alifaa loo bedelay ama ya ama waaw iyo haddii saakin uu ka dambeeyo middaan marka waxaa leeyahay waa daruura yani waa naadir daruuro maahana waa naadir aan ula jeedaa xadfu nuuni اlkhafiifa ligayri saakinin walaa waqfin naadirun kamaa fii hadihi alaaya sida aayaddan ku jirtaa ilaan saakin kama dambeeya laka laamtaas maftuuxadaha ka dambeyda waana la jaray waa naadiraa laleeyahay ayadoo saakin uusan ka dambeynin nuuntii khafiifada ahayd in la xadfo waxaa lagu xambaaraa inuu yahay nuduur wallahu aclam halkaas ka joogo